weeye tansibu waxay kor dhigtaa almudaarica mudaarica wadaalika mihaalkiina naxwu yuriidu llaahu allaah wuxuu doonayaa an yukhafifa cankum xaggiina inuu ka fudeeyo an yukafifa an taas weeye masdera laga dhalaalin markaasaa masderkaasu mafcuulu noqonayaa yuriidu yuriidu اllaahu atakfiifa cankum marka marka ficilku uu yahay mudaaric lafdigiisay nasbineen sida an yukafifa khaasatan waa hadduu yahay mudaaric oo ah mucrab waxaa dhici karta inuu noqdo mudaaric oo mabni ah mudaaric mabniya waa mudaaric labadii nuun mid kamiduu la xidhiidhsaday nuunu tawkiid iyo nuunu niswa markaasna maxalkay ka nasbinaydaa sharxu noogu imaan yuriidu nisaau an yurdicna wlaadahuna sharaxay noogu imaaneen an yurdicna ficilku waa mabni maxaa yaele nuunu nis la xidhiidhsatay laakiin maxalkay ka nasbineen wuxuu ku yidhi wahiya anta masderiyada addaakhilatu waa midda gasha calmaadi ficilka maadiga fii naxwi qowlika xaaluu ku sugan yahay maadigu acjabani waxay cajab geliyey an sumta mimka sukuunad saare an sumta saama wey uu asalku ahaa sumta saadkana damad saare an sumta iska sax qalin qaado acjabani waxay cajabgeliyey an sumta inaad soontay ay siyaamuka weeye marka ficilka maadiga anta gashaa waa antan masderiyada laa kayruha an kale maahan oo lu ridinaya wax kale maahan ha ku qaldamin inay mid kale tahay qulnaa saasaan leenahay khilaafan mukhaalifiina xaalan ku khilaafayno libni daahir waxaan ku khilaafaynaa maxamed bnu axmed ibni daahir alansaari kaasaan ku khilaafaynaa oo asagu sidaas diiday oo ku andacooday midda gasha maadiga maahan masderiyadii macnaha labaad wa yuqaalu waxaa la idhaha fiiha anta taaratan mar zaa'idatun hiya iyadu zaa'idatun waa zaa'ida zaa'idadaasoo litaqwiyati اlmacnaa macnaha la xoojintiisa u sugnaatay wa zaa'idatun macnaheedii labaad weeye anta wzaaidatu waa mid siyaada fii naxwi qowlihi tacaalى ilaahay qowlkiisa xaal ay ku sugan tahay falamaa an jaaءa albashiiru kii bishaaraynayay markuu yimid lamaadaas gadaalkeed midda dhacdana weligeed waa zaa'idada meesha lamaada tawqiitiya la idhaah lamaa tawqiitiyaa gadaalkeeda anta dhacdaa wax kale ma noqoto waa midda zaa'idada qur-aanka marka la joogana tawkiidaa la yidhaah marka carabigana waa iska zaa'iddaa la yidhaah marka macnaheedii labaad waa zaa'idda meelaha ay dhacdaana waa saddexe midda koowaad wuxuu ku yidhi waa markay dhacdo bacda lamaa alxiiniya ama bacda lamaa altawqiitiya falamaa an albashiiru wakadaa sidaasoo kale xukunka ahdo xayfu meeshii jaada ay timaado bacda lamaa ma ahan halka mihaale lamaada tawqiitiyada meel alla meeshaad ku aragta anta ka dambayda waa zaa'idadii laba kalaa jirto asagaa sharaxa noogu keenaya qasam iyo low meesha u dhaxayda iyo kaafta xafujarka iyo isimka jirta meesha udhaxayda saddexaas meeloodaa la siyaadiyaa labada kale sharaxa noogu dari doona balintan soo macnee sharaxooda alkelimatu kelimadda kelimadda ahaaliثatu saddexayda mimaa kii xaalay ka mid tahay jaaa ku yimid calىa arbacati awjuhin afar waj an weeye antaasoo almaftuuxatu lhamsati hamsadeeda la fadxiyey antaasoo almukhafafatu nuuni nuunteeda la fududeeyey kelimada saddexayda oo afar macno ku timaada waa anta oo hamsada ka fadxisan nuunteeduna ay fududdahay macnaheeda koobaad fa yuqaalu waxaa la dhaa fiiha anta taaratan mar xarfu masderiyun xarfun huwa isagu xarfun waa xaraf ama hiya anti xarfun waa xaraf mar hadday iskhilaafaan damiirka merjiciisa iyo qadarkiisa kaad rabta ku mudaabaqee waxaad tidhahdaa hiya anti xarfun waa xaraf xarafkoo masderiyun masder loo nisbeeyey tu'awalu waa la awilaa maca silatihaa siladeeda la jirkeeda bilmasderi masdera lagu awilaa wa tansibu wayna kor dhigtaa almudaarica mudaaricay kor dhigtaa lafdan xagga lafdigay ka kor dhigtaa ow maxalan ama maxalka hadduu mudaaricu muxrab yahayna lafdigay ka nasbidaa haddii uu yahay mudaaricu mabnina goormuu mudaaric mabni noqonaa markii nuunu niswa la xidhiidhsato iyo nuunu towkiid markay la xidhiidhsato marka marka uu mabniga yahay mudaaricana maxalkay ka nasbinaysaa falawelu midka horeeya falwalu midka horeeyo ah mudaaricii oo mucrab ah oo ay lafdiga ka nasbinaydo naxwu qowlihi tacaalaa waa ilaahay qowlkiisaoo kale ilaah uu ku qowlay yuriidu allah allah wuxuu idinla doonayaa an yukhafifa inuu fudeeyo cankum xaggiinna yuriidullahu alla wuxuu doonayaa atakfiifa fudayn cankum xaggiinna uu ka fudeeyo waani mid ka labeeya mid ka waa maxee waa iyadoo mudaaric mabniya maxalka ka nasbinaysa waa haani mid ka labeeya naxwu yuriidu الnisaau dumarku waxay doonayaan an yurdicna inay nuujiyaan owlaadahuna caruurtooda an yurdicna antu waxay gashay ficil mudaaric mabni ah maxalkay ka nasbine wa an an anto hadiitan ah hiyo daakilatu waa mida gasha calى alficli اmaadi ficil maadiya ficil maadiya marka asaga maxalka exraab kuma yeesho ilaa hal mara maahane marka maadiga ay ku jirto xaba nasbi me sidiisaba ficil maadiyahoo maxalka icraab ku leh meel kale laguma arko waa markuu ficil shardi noqdo iyo markuu jawaab shardi noqdo meel kale laguma arko ficil maadi ah oo ficilka keligiis uu maxalka icraab ku leeyahy lafdina warkiisba da lafdi iyo maxal midna ma yeesho hal maruu maxalka yeeshaa waa markuu joogo shardi iyo jawaab oo adawaatu shardi ay galaan hadduu shardi yahayna maxalka waa laga jesmiyaa hadduu jawaab yahayna maxalka waa laga jasmiya ecraab kale ma yeesho marka antan iskaga jirta masderun baa laga dhalaalin ee maahan macnaha in maxalka laga nasbinayo wa an an anto haadii tan ah hiya daakilatu waa midda gasha cala alficli اmaadi ficilka maadiga waa midda gasha amarkana waa la mid waa gashaa siiba welihiyaa sheegay katabtu ilayhi ban qum katabtu ilayhi ban qum waa iyadaas u yii waxaan u qoray steeg xaashiyada waa ka idin kugu yaalo wan an anto haadii tan a hiyo daakilatu waa midda gasha cala alficli اmaadi ficilka maadiga fii naxwi qowlika xaaluu ku sugan yahay maadigii acjabani waxay cajabgeliyey an sumta inaad soontay an sumta inaad soontay wey an sumta an sumta inaad soontay kaasay cajabgeliyey maahan waxa weeyaan an samata inuu aamusay maahan mideeda kale samata ta'deedu ma shidna ah, samata waa jira ficil ah laakiin ma shidna ta'deedu mideeda kale masderku dhalaalinaana ma aqbalayo masderka uu dhalaalina wuxuu waafaqaa sida aan hadda ugu dhawaaqayno ah sumta kaasuu waafaqi doona masderku soo dhalaalina bidaliil wadaalika arrinkaas oo ah كون أن الdاkلة على الماضي مsdrية ذaلikada waxaan ku ishaaranaa aan soo qadarayno anta oo maadiga gashaa inay masderiye tahay wadalika وذalika ay كون an الdاkلaةi calى الmaadي masderiية anta maadiga gashaa inay masderiye tahay haabitu wuxuu ku sugnaaday bdliil أnahaa antaas tuawalu waa lagu awilaa bilmasderi masdera lagu awilaa ey siyaamuka fiiri soonkaaga ma ujeedaa masderkii uu soo dhalaaliyey ey siyaamuka ah, laa an hayruhaa laa anta antu hayruhaa masderiye qaydkeed maahan masderiye qaydkeed ma ahan anta maadiga gashaa qulnaa saasaan leenahay khilaafan mukhaalifiina xaalan khilaafayno libni daahirin ina daahiran khilaafayna moxamed ibnu axmed bn aahir alansaari aan khilaafayna oo naxwiga ahaa fii zacmihim andacooshadiisi uu ku andacooday annahaa anta maadiga gashaa hayruhaa masderiye kayrkeed inay tahay muxtajan xaal uu xujaysanayuu ku andacooday bianna daakhilata midda gasha cala almudaarici mudaaric tukhallisu waxay u barax yeeshaa lilistiqbaali mustaqbalnimo falaa tadkulu marka geli mee calaa kayrihi mudaaric kayrkiis wadaalika tusaalina ka siini iyo wasawfa oo kale weeye waxa weeyaan siinta iyo sawfadu markay mudaarica galaan sow mustaqbal kama dhigaan anta masderiyadaahun marka ay gasho mudaarica mustaqbalay ka dhigtaa wax kastoo mustaqbal marka ka dhigaa wax kale meel kale ma geli karaan u leey hayla maadi isaga waaba maadi waaba wax tegeyba saasuu yidhi laakiin waa laga buriyey wa nuqida waa la buriyey xujadiisiyaa la buriyey naqdiyaa la idhaha xujadii waa la buriyey wey naqdi wa nuqida xujadiisi waxaa lagu buriyey bin ashardiyati inta shardiyadaa ah, taasaa lagu buriyey inta shardiyadaa ah, fa inahaa inta shardiyadaahu tadkhulu waa gashaa cala almudaarici mudaarica wa tukhalisu waxayna u khalistaa lilistiqbaali istiqbaal wa tadkhulu waa gashaa cala almaadi maadi bilitifaaqi iswaafaqsanaan waxaa la in shardiyaa ka waran mudaaric sooma gashaa sow uma khalisto mustaqbal ha haddee ka waran maadigana waa gashaa ah, marka waa laga buriyey qaacidadii uu yidhi antaanu inaysan ahayn masderiyo waxaa u deliila mudaaric markay gasho mustaqbal ka dhigtaa shay marka mudaaric galo mustaqbal ka dhiga maadi ma galo warkiis waa laga buriyey waa laga buriyey macnaheedii labaad anta masderiya macnihii koobaad ahaa macnaheedii labaad anta anta macnaheedii labaad wa yuqaalu waxaa la idhaha fiiha anta taaratan marna zaa'idatun hiya antu zaa'idatun waa ziyaado zaa'idadaasoo litaqwiyati اlmacnaa macnaha la xoojintiisa u sugnaatay iyo wa tawkiidi macnaha la adkayntiisa wadalika tusaalihii zaa'idada kallati waa midii oo kale fii naxwi qowlihi tacaala ku sugan ilaah uu ku qowlay falamaa an jaaa albashiru kii bishaaraynaaye markuu yimid falamaa an antaas weeye antaas waa iska silo qur-aankaday ku jirto tawkiidiyo weeye tawkiidulmacna ay tusee wuxuu ku yidhi shiiku wakadaa sidaasaa yuxkamu loo xukmina lahaa anta biziyaadati sidaasaa ziyaado loogu xukmina meel alla meesha lagu arko bacda lamaa atawqiitiya wakadaa sidaasoo kale aa yuxkamu loogu xukminaa lahaa anta biziyaadati ziyaado xayثu meel alla meeshii jaad ay timaado bacda lama atawqiitiya waa lamadii xiniyada gadaalkeed wadaalika tusaalina kahada miaali waa misaalkan oo kale laba meelooduu kuugu daray oo anta zaa'idadahu ay dhacdo qasam ficlu qasam iyo low dhexdooda waa gashaa wuxuu ku yidhi oo waqacad ama hadday dhacdana waa la xukmina siyaadanimadeeda oo waqacad markay dhacdo bacda ficli lqasami ficlu qasam iyo walow inta u dhaxayda wadaalika tusaalihii ka qowlihi waa shaacir qowlkiisoo kale oo uu ku qowlay fa uqsimu waxaan ku dhaaranaa allawiltaqaynaa wa antum annaga iyo idinku haddaan kulmi lahayn lakaana lakum waxaa iniin sugnaa lahaa yowmun maalin maalinkoo min shari balaayaa maalinkaasoo mudlimun madow maalin madow baa idinku dhici lahaa haddaan dagaal ku kulmi lahayn oo annaga iyo idinku hal maalin haddaan is arki lahayn inagoo xarbayna maalin madooba idin soo mari laheed oo taariikhda lagu qoro waxa weeyaan qad madow waa u fa uqsimu waxaan ku dhaaranaa huu yidhi allawiltaqaynaa wa antum allawiltaqaynaa an an an lawiltaqaynaa an lawiltaqaynaa wey fa uqsimu waxaan ku dhaaranaa an lawiltaqaynaa iltiqaa saakinada yimi tii horaa la kasriye an lawiltaqaynaa haddaan kulmi lahayn yaa iiga jawaabaya masale sarfiya sarfigii wax fahmayaan rabaa bashiir maadaa ka jawaabaya waxaa la yidhi iltiqaa saakiniin muxuu iska lahaa qaacido iyo qaanuun soo ma lahayn bashiiraa iskale loogu tegi maa Ah, marku hadduu ingu idinku soo daayo waa hadduu idinka xigsadana nabad waa waxaa la iltiqaashaakinin qaacida iyo qaanuunu leey haddii marka ay kulmaan fiiri hadda waxaa kulmay meeshaan meeshaan waxaa kulmay fiiri an low uu ahayd wowdu waa sukunsaneen iltaqaynaa ah, hamsada waa iska hamsatulwasli waa dhacday laamtuna waa sukunsanta laamta iyo wowdaasaa kulmeen haye qaacidadii halkay uga jirta qaacidadii waxay ahayd meeshaan bal aada u fiiri a hadduu ka dhex dhaco a a hadduu laba xaraf oo صaxiixa ka dhex dhaco kusir اأwalu haye haye kaa la xadfaa hadduu laba muctala ka dhex dhaco kan kan maziyada badan maana kan kalea la xadfaa kan maziyada lahaa la reebaa waa sheegtay laba صaxiixa haye maxaa soo har haye midii kalea la raba qaacidadana la rabaa meeshay waafaqsanta inta qaacidadii wada sheegta inaad mid ku dabaqdaa lagaa rabaa ma haydi bashiir waa nagu soo daayey qaacidadiiba dhamaystir waay intuusan tatbiiq gaarin haya maya arday kalaa gacanta u taagto inaanaa derisa derina ninkii u dhowaa lafaa kala baxa haya xaraf صaxiix qaacidada waxaa ka dhamayd xaraf صaxiixa iyo xaraf muctala markay ka dhex dhaco iltiqaa saakiniinka xaa la sameeya xarfu cilaha la xadfaa hadda hadda fiiri qaacidadii halkay ka waafaqsanta an lawiltaqayna an low ay aheed ya wowdu haye haye xarfu cilaha la xadfo soo maahan qaacidadu xarf haddii xaraf صaxiixa iyo xarfu cilo uu ka dhex dhaco soo xarف cilaha lama xadfi jirin ha loo xadfu awowdan haye axmed waa lagugu soo daayst qaacidada midaan saddex midna maahan o o masaladan <laughs> ma qaadana horta sarfiga ma ku qaadana yaa farta u taaga kara oo dhihi kara waa qaadanay kitaab hebelaan ku qaadanay yaa dhihi kara haye yaa gacanta u taaga kara adimaa taageer inaan qaadano halkaan ku qaada kitaabkaan ku qaadan tan oo kale yaa cunwaanu darfiga haye aayaddii lagu misaali ma sheegi kartaa haye qawl alxamdulilah halkay uga jirta xarf cila ku jira ha haye ha midka horaa la kasriya a midka masiyada roona la reeba waa la gar a a hadda karxa la xadf waayo waa kan an lawiltaqayna xalloo xadf waay soo xarfu cillo maahan sooma horeeyo haya haya ya wakshawullaaha aan ku qaadanay ka warran cunwaanu darfi aan ku qaadanay masalada ya casharkaas waa ka maqlay miya ha ma cashir ugu dambey ihaa see kii ka horreeyey arbacada ugu dambeyd ahaa ugu xanuunsan axmed maalintaas <laughs> soo ma jeedid waxay tahay meeshaas qaacidada maaragtay marka la leeyahay aaday u ilaaqaan waana sida hadda ardada sababta keentay in ardadu la soo degdegi weydaan kutubtayba sida ugu qoonta badankooda oo ah xaraf صaxiixa iyo xarfu cila hadday ka go faxadfu xarfu cilatin owlaa waqiila waajib ah la iska yidhaah laakiin qaacidadu saas daqiiq uma aha xarfu cila aa la xadfa maahana waa xarfulmad waxa marka uu xaraf kaloo la kulmo صaxiixa la waa xarفulmadka ee maahan xarفucilaha xarفulcila iyo xarفulmadna waa kala caamsan yihin yaa caam a khaas ah xarفulmad a khaas ah xarفulcila caam ah xarفulmad waa xarفu cilo reeban xaraka u munaasibuna ka horaydo marka kaasu xaraf صaxiixu la mid yahay markaan u wowdan hadda maanta kale laakiin marka ay waajibka tahay xarfu cilaha in la xadfo waa markuu xarfu mad yahay xarfumedna waa xarfu cilo reebanoo xaraka u jinsigu ka horaydo wowda hadday dama ka horay horaa laga xadfi lah maxaa iyadaa tuse alifta horaa laga xadfa maxaa fadxadaa tuse ya-da hadday kasra ka horaydo waa la xadfa maxaa kasradaa tuse laakiin tanoo kale marka xarfu cilaha xaraka aan u jinsayn ka horaydo lama xadfo xaraf saxiixa oo lamidi waa la kasriya waa la kasriya marka cunwaanu darfiga casharka ugu dambeey wey ragna maysan fahmin ragna waa ka maqnaayeen ah, saas wey ya maya qaacidadii kitaabkan ku qaadanay iyo qaabka ay tahay inaad sheegtaa waxaad macnaha caqlanaad u keentay ood u ijtihaaday laakiin ka naqli ahaan inaad ku keentaan rabin ah, oo tiraahdo sideedaba qaacidada marka la leeyahy xadfa xarfu cila war saas maba ahan mulaqa ee waxa weya xarfulmed maanta idhoona waa baraarujina xataa kitaabka cinwaan dafka waxaa ku dila xadfu xarfu cilo markaasaan baraarujinay oo nidhi maya war xarfu cilo maahane waa xarfulmad isla markii sadar kadibna waa noo keenay inay sida tahay fakshawllah ah. mi wakshawllah iri wakshawllah iri ah, wakshow iyo allah soo maaha laamtin waa reebanta wowdun waa reeban yahi wowdii lama xadfin waa la xarakeeyey xaraka o manaasibaa la saaro dama ah wakshawlah il wakshaw al ah, sababto haddii la xadfo wax tusaa kama horeeyaan mhm. marka xadfu xarfucila aa la xadfaado waa xarfu cilaha oo ah saakin qablahu xarakatu jinsihi sidaas w waa yahay marka fiiri alla wiltaqayna hadda wowdan lama xadfi karo ma la xadfi karo waa in laka xaraf saxiixa siisiya loola dhaqma saas wey faqsimu waxaan ku dhaaranaahu yidhi an lawiltaqaynaa wa antum annaga iyo idinku haddaan kulmi lahayn oo aan dagaalku kulmi lahayn lakaana lakum waxaa idiin sugnaa lahaa yowmun maalin maalinkoo mina shari balaaye ah maalinkoo mudlimun oo mugdi ah maalin madow weye waxay yidhaahdaan marka uqsimu iyo low anta udhaxayda wey waa iska zaa'iddu ow amase waqacad ay dhacdo bayna alkaafi kaaf iyo wa majruuriha kaafta oo jaarada oo xarafka jaar ah iyo majruurkeeda hadday dhex dhacdo ayadana waa la xadfaa ka qowlihii shaacir qowlkiis oo kale oo uu yidhi wa yowman tuwaafiina biwejin muqasamin kaandabyatin tacdu ilaa waariqi salam waxa weeyaan cajuskiyuu soo qaatay sadrulbeytku wuxuu ahaa de waa taqaanaano mutamimo iyo kawaakibaa lagu qaatay wa yowman tuwaafiina wa yowman wadkur sheeg yowman maalin tuwaafiina gabadhii ay nala soo qaabilaydo ah, amase waxaad tidhaa gadaal u tacalluji yowmanta waxaad tidhaahdaa wa tuwaafiina waynala soo qaabilayda yowman maalin biweji biwejhin weji aynala soo qaabilayday gabadhu oo ay noola imaanayday wejigaasoo muqasamin oo la dhalaaliyo qurux badan weji dhalaalaya oo qurux badan kaandabyatin xaalo ay deero la mid tahay gabadhu ah. kaandabyatin xaalay deero la mid tahay deeradaasoo tacdu isi ilaa waariqi salami maraaga midkiisa caleemaynaya min baabi idaafati sifati ilaa mawsuufiha la yidhahda sifadii oo waariqa waariq waa muuriq waa geed caleen bixina caleenu bixinaa wey salamkuna waa geedkii oo mawsuufka ahaa marka kasalami alwaariqi uu ahaa sida maraa geedka maraaga la yidhaah oo caleenta bixinayaad moodaa inay gabadhu laacaydo deero waxaad moodaa maraa caleen ka ka goosanayda ilaa deeradii markay caleenta goosayda waa inay surka taagta awna waa sur dheere deeradu marka wuxuu leeyay gabadha laba shay ku tilmaamaho dhalaal iyo qurux iyo sur dheer uu ku tilmaama sur dheerna inay leedahay quruxna badan tahay labadaas ku tilmaama markaasuu yidhi wa yowman maalin tuwaafiina ay nala soo qaabilayday biwejin weji wejigoo muqasamin oo la dhalaaliyey weji la dhalaaliyey kaan dadyatin maxalshaydku waa kaaftaasoo xaraf jaar ah dadyatin oo isimkii ay jarayday ah a waxaa ku dhex jira an had kaan dadyatin kaan dadyatun kaan dadyatan aa loo soo wariyey beydka saddexda saddex shaahidaa loo kala deliishadaa annaga maanta waxaan rabnaa kaandabyatin ah, riwaayada ah oo gabaygan lagu soo wariyey kaasaan rabnaa kaandabyatin deero xaalo ay la mid tahayna soo qaabilayda gabadhu tuwaafii faacilkeeda ka xaalee kaandabyatin deero xaalay la mid tahay deeradaasoo tacdu isisiinayda oo laacayda ilaa waariqi salami maraaga caleenta bixinaya maraaga marka uu caleenta bixinayo oo uu caleemaynayo fii riwaayati اljari ayaa yustadlu waxaa la delisana o yustashhadu waxaa shaahida ka laga dhiganaa fii riwaayat اljari amase waxaad tidhahda alاstishaadu waxa weeyaan deliishigu fii riwaayati اljari uu ahaaday aad leedahay waa inaad mubtado soo qadarataa khabar ka dhigtaa halkaasna waxaan uga gudubnay macnihii labaad oo ay iska laheed an macnaheedii labaad macnaha labaad zaa'iddu ahaa macnihii saddexaad wa yuqaalu waxaa la haha fiihaa anta taaratan mufasiratun waa mid wax fasirayda matniga matniga taas maanan akrin haya matniga fiiriya markaade aad u fiiriya meeshan xoogaa mufasirada wa mufasiratun wa yuqaalu fiihaa waxaa la haha mufasiratun fii naxwi qowlihi xaalay ku sugan tahay ilaahay qowlkiisa oo kale fa awxaynaa waxaan u waxyoonu ilaah yidhi ilayhi ilaa فawxaynaa ilayhi ilaa nuuxin nabi nuux waxaan u waxyoonnay an isnac ey isnac samee alfulka doon samee markaa antu waa tafsiiriya ey waa aniga leh faawxaynaa waxaan u waxyoonnay ilayhi nabi nuux an isnac samee alfulka doon samee marka fiiri anta waxaa lagu yaqaan waa inay ka horaydaa jumlo macnal qowl ku jiro xuruuftii qawlkuna aysan ku jirin waxyiga marka macno qawlaa ku jira waa lala hadlay nabi nuux xaraf xuruuftii qowlkaoo qaaf iyo wow iyo laamna kuma jiraan marka jumladaasaa ka horayda waa ayadaa fasire waan u waxyoonu ilaahayna nabi nuux wixii loo waxyooda ay ahaayeen waxay ahayn isnac alfulka doon samee wixii loo waxyooda waaba taas ayadaa kuu fasirtay haddana wuxuu ku yidhi qaaciduu ku siinaa qaaciduu ku siinaa tanu waa miisaal qaacidada kaaga muhiimsan qaacidadii wuxuu ku yidhi wakadaa wاlxukmu xukunku kadaa sidaas ayuu ahaaday ah, wakadaa yuxkam saasaa la xukmina oo ah kownuhaa tafsiiliya saasaa la xukmina wakadaa sidaas oo kale ayaa tuxkamu ama yuxkamu la xukmina wakadaa yuxkam dheh xayثu meel alla meeshii waqacad ay dhacdo bacda jumlatin jumlo ka gadaal jumlaa lagu yihi mfradaa baxay jumladoo fiiha dhexdeeda macna lqowli qowl macnihiisu ku sugan yahay waxaa baxay jumlo qowl macnihiisu ku sugan yahay lagu yihi duuna xuruufi xuruuftiisa ka sokay waxaa baxay jumlo macnihii qowlka iyo lafdigiiba wadata oo xuruuftii qowl ku sugan yahay hadday ka dambaydo maba la dhihi karaba anba inaaba la yidhahdaa markaas an maba la dhihi karaba waxaa la yihi jumlo oo macno qowl wadata laakiin xuruuftii qowlkuusan ku sugnayn haddii xuruuftii qowlku ku sugan tahay an tafsiiryahu kama daba dhici karto wakadaa sidaasaa yuxkamu laxukminaa xayثu meeshii waqacad ay dhacdo antu bacda jumlatin jumlo ka gadaal jumladoo fiiha dhexdeeda macna qowli qowl macnihiis uu ku sugan yahay duuna xuruufi xuruuftiisa ka sokay walam taktarin aya waa shardi saddexaad walam taktarin bikhaafidin xaraf oo wax jarana aysan la xariibsan anta waa inaan xaraf jaargelin ban oo kale waa inaan la dhihin walam taktarin antiya faacila taktarin faacilkeedu waa an walam taktarin an antu waa inaysan la xiriirsan bikhaafidin xarafa hoos dhiga shardi saddexaad ad shardi saddexaad mhm. marka afar shardiyaan ka reebnaya halkaan ka booday waxaa lagu yidhi bacda jumlatin bacda jumlatin aa layidhi xaa baxay bacda mufradin hadday dhacdo horta kowdhe bacda jumlatina lagu yidhi bacda mufradin aa baxay o fiihaa macna alqowli duuna xuruufi aa la yidhi waxaa baxay haddii xuruuftii qowlka ku jirto waa shardi labaad shardi saddexaad walam taqtarin bikhaafidin waa inaysan la xariirsan khaafid waa inaysan la xariirsan haddii khaafid la xariirsatana ma ahan waa saddex shuruudii marka waaya wuxuu ku yidhi falaysa ka mid ma ahan minhaa tafsiiriyadii falaysa ka mid ma ahan minhaa tafsiiriyadii naxwu wa aakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wa aakhiru dacwaahum ahlu jannaha dalabkooda kan ugu dambeeyaa an alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiina wey ah. an taasu maahan tafsiiriya sababtu maxay tahay jumla kama horeyda mufrada ka horeeyo wa aakhiru waa mubtada dacwaahum waa mudaaf ilayh jumlaba kama horeydo waxaana rabay bacda jumlo inay dhacdo midda mufasirada marka kaasu taasu ka mid maaha sababtay uga mid noqon weyda waxay tahay lianna almutaqadima kan ka hormaray calayhaa anta hayru jumlatin waa jumlo qaydkeed mufradaa ka hormaray o walaa naxwu katabtu ilayhi waxaan u qoray bian ifcal ifcal kedaa saas yeel taasuna ka mid maxay uga mid noqon weyday ee xaraf xarfulkhafdiyaa galay xaraf oo khaafid ah ayaa galay waa lidukhuuli lkhaafidi xarafka wax hoos dhiga gelidda uu galay daraaddeed gelidda uu galay daraaddeed sidaasay uga mid noqon weyda wuxuu yidhi waa qowlu bacdi اlculamaa culummada gobol ka mida ah hadalka ay yidhahdeen fii qowlihi tacaala maa qultu lahum ilaahayow anugu dadka kuma dhihin uu yidhi nabi ciise ilaa maa arrinkii maahane amartanii aad i amartay bihi arrinka an ixbudullaaha allaah caabuda allahaasoo rabbi khaaliqa i abuuray ah wa rabbakum idinkana khaaliqa idin abuuray ah inahaa anta ku jirta anicbudullaaha mufasiratun mufasiro weeye ay dhaheen inahaa mufasiratun jumladaas waxay maquulu qowl u tahay waa qowlu bacdi اculamaa qowlkaas maquul qowlkiisi weeye culammada gobolkood oo yidhi inahaa antaasu mufasiratun weeye qowlkaas in xumila wuxuu yidhi in xumila haddii lagu xambaaro calaa annahaa calaa annahaa anta antee aan icbudullaha anta ku jirta in xumila haddii lagu xambaaro calaa annahaa antu mufasiratun mid fasirayda inay tahay liamartani duuna qultu qultu ka sokay ilaa laba jumla ka horayda maa qultu lahum kuma dhihin ilaa maa amartani qultu iyo amartani amartaniyaa ka horayda labadooda mid ay fasiri karta lama arko haddii amartani lagu fasiro macnaha diida haddii qultu lagu fasirana lafdiga diidaho xuruuftii qowlkaa ku jirta fiiri intaas inuu ku yidhi haduu rabaa wuxuu ku yidhi in xumila haddii lagu xambaaro calaa annahaa antum mufasiratun mid fasirayda inay tahay liamartani duuna qultu qultu ka sokay manaca waxaa diidaa minhu tafsiirkaas ama xamligaas minhu xamliga de tafsiirka maaha manaca waxaa diidaa minhu xamligaas annahu shaniye laa yasixu ansixi maa an yakuuna inuu noqdo ucbudullaaha allaah caabuda allahaasoo rabbii khaaliqayga ah wa rabbakum khaaliqiinna ah maquulan mid lagu hadlo lilaahi allena uu ku hadlay ma dhici karta in alla yidhaahdo alla inuu yidhaahdo اcbud الlah rabbi wa rabakum ma dhici karto in rabbi yidhaahdo allah caabuda allahaasoo aniga i abuuray allah maya ma dhici karto maquulu uma noqon karto alle hadda fiiri aayaddii aad u fiiri maa qultu lahum kuma dhihin dadkii anigu kuma dhihin u yidhi nabi ciise ilaa maa kiyan ku yidhi amartani bihi aad i amartay an icbudullaaha ayaan ku idhi haddaan idhaahno amartani amartani aan ku fasiraynaa oo nidhaahno anicbudullaaha waxaad i amartood i tidhi anicbudullaaha allah caabuda allahaasoo rabbii khaaliqayga ah wa rabbakum rabbigiina ma soco karto macnihiiya diida di saas lagu xambaaro oo ilaahay maquul uma noqon karo waxa weeyaan ucbudullaaha rabbii wa rabbakum o wuxuu idhi manaca waxaa diida minhu xamligaas annahu shaniya laa yasixu ansixi ma an yakuuna uxbudullaha rabbi wa rabbakum inuu ahaado maquulan mid lagu hadlay lilaahi allena uu ku hadlay tacaala alla sarreeye aw calaa annahaa ow hamase in xumilo haddii lagu xambaaro calaa annahaa antu mufasiratu mid fasirayda inay tahay liqultu fa xuruufulqowli qowlka xuruftiisaa ta'baahu diida iyadan oo qowlka xuruftiisaa ku jirta marka waa in macno kale loo raadiyo bedelnimo iyo loo raadiyo ee labada jumlo midna laguma fasiri karo bedel iyo bayaana laysku haystaa bedelkaana ku leh bedelkaana ku leh wajawazahu wajawaza waa baneeyey azamaqshariyu wajawazahu tafsiirkaas waa baneeyey inay mufasiro tahay waa baneeyey huda tafsiirka u celi wajawazahu tafsiirka waa baneeyey azamaqshariyu in uwila hadii lagu awilo qultuda biamartu maa qultu ey maa amartu ma amrin ilaa maa amartani bih wixii aad amartaan amr qultuda hore amra lagu fasira eh? wajawazahu huda tafsiirka loo celinayo wajawaza waa baneeyey hu tafsiirka in anta tafsiiriya laga dhigo wey ah, in anta tafsiiriya laga dhigo الزمkشhري goorma in uwila qultu hadii lagu fasiro biamartu ma maa qultu lahum soo ma amartu lahum ma aanan amrin ilaa ma amartani wixii aad i amartay un baan amray qultuda hore amar ka dhig tan dambena amarkeeda u daa saas haddii la yidhaahdo amartuda midda horaydoo ma amartuba taasaa tafsiir looga dhigi karaa wajawasa waa baneeyey masderiyata masdernimadeeda calىa ana almasdera masderkii bayaanun inuu cadfu bayaan u yahay lilhaai hada fii bihi xaalay ku sugan tahay hadu laa bedelun bedel ma noqon kartuu yidhi lianna taqdiira isqaadi damiiri bedel haddii laga dhigo maxaa diida fiiriya maa qultu lahum kuma aanan dhihin ilaa maladi kiyan ku ini amartani aaday amartay bihi ladiiga haddii la yidhaahda bihidaa laga bedelaa an icbudullaah masterka laga dhalayo inta an masteriya laga dhigo ah. haddii la idhaahdo cibaadat allah cibaadat illaahi bacda damiirka uu jaraayo bihi haadaasaa laga bedelaa waxaa imaanay cilad qaacidaa waxay tahay almubdelu minhu fii niyat اlisqaaq waxa weeyaan mubdelu minhugu wuxuu ku qadaran yahay in meesha laga saaray niyة isqaad ayuu ku qadaraya aw niyaةu darxi ridid niyadeed haddii ha'dan la ridana jumlada silada dhacdo amartani ah caa'id la-aanay noqonay caa'id maadi u laabtaa la weyna ah, ha'dan lagama bedeli karo ibaad cibaadat looga bedeli waayey waxaa looga bedeli waayey mubdelu minhu ay haadu noqeen mubdelu minhugana fii niyati darxi ridid ayaa loo niyeysay xadaf haddii la xadfo damiirkaanna jumlada amartanii ah jumladaasu waa silo caa'id la'aanay noqeen oo maadii caa'id u laabtaa la weyna saasuu bedelka u diiday laa bedelun bedel maahan lna lianna taqdiira isqaadi damiiri damiirka rididiisa haddii la qadaro yukhallii taqdiirkaas wuxuu ka marnaysiinaa asilata silada min caaidin caaiduu ka marnaysiina bal halkaas horta aan ku joojino aan intaan bal isku dayno in la fahmo waaya wa yuqaalu waxaa la yidhah aada u fiiriya wa yuqaalu waxaa la yidhaah fiiha anta taaratan mar mufasira an mufasiraha la yidhaah waa tafsiiriyadii limaضmuuni jumlatin jumlo macnaheeday fasiree jumladoo qablaa ayada horteeda ku sugan jumlo ayada horteeda ku sugan ay fasiree xaqiiqadu waxay tahay jumlada horteeda ku sugan macnaheeda waxaa fasiraa jumlada ka dambayda jumlada ka dambaydaa fasire sida xaqiiqadaah waa saas fatakunu waxay noqonee anti bimansilati ey ey tafsiiriyaa ey tafsiiriyaa ayay booskeedii tegeen laakiin farqiga udhaxeeya xaashiyada fiiri maxay tahay farqiga udhaxeeya anta tafsiiriyada iyo eyda tafsiiriyada waalfarqu baynahumaa anna ey yufasir yufasaru bihaa waxaa lagu fasiraa kullu mubhamin shay kastoo qarsoon oo min almufradi ah naxwo jaaanii zayduna ii yimid ey abuu cabdillaahiya wاljumlati juml ah shayga qarsoon naxwu huriiqa damhu dhigiisi waa la daadiyey ay maata waa dhinta eyda waxaa lagu fasiraa wax kasta oo mubham ah waa lagu fasiraa laakiin anta mafcuul bis muqadara a lagu fasiraa anta mafcuul muqadar ah oo waxa weeyaan lafdi oo la qadaraya lafdi tusayo bis ah. waaya ayada eyda wax kasta oo mubhamaha la yskaga ama mufrad ama jumla ayada waxaa shardiya jumlo inay ka horaydo wuxuu ku yidhi wa yuqaalu waxa la taaratan mufasira maxay fasirtaa limadmuuni jumlatin jumlo macnaheed jumladoo qablaa horteeda ku sugan فتكuن waxay نoqotaa بمنزلة a التفsيرية a تفsيرiya booskeed وذaلiكa anti oo تفsيiriyada aheed kalati waa midii oo kale فيi نaحوi qowلihi تaعaaلى ku sugan فawxayna waxaan u waxyoonay ilayhi نabi نوuح ir hadda jumlo weeye owxayna فicil iyo فaacil weeye mideeda kaleeto macno qowla ku jiro waa lala hadlay waxaan u waxyoonnay an isnac ilfulka doon samee saasaan u waxyoonno ilaahay ey isnac samee falamru amarka bisunci lfulki doon samaynteed la amray tafsiirun waa caddayn lilwaxyi waxyigiyaa la caddayna lilwaxyi waxaa ka fiicnaa sida uu xaashiyada ku yidhi lilmuuxaa shaygii loo waxyooday shaygii loo waxyooday saas wey sida saxdaa lilmuuxaa shaygii la waxyooday ay caddaynayn kaasay caddaynayn wakadaa sidaasoo kalea yuxkamu la xukminaa lahaa anta loo xukminaa biannahaa antu mufasiratun inay tahay xayثu meel alla meeshii waqacad ay dhacdo bacda jumlatin jumlo ka gadaal meel alla meeshay dhacdo bacda اjumla jumladaas jumladaasoo fiiha dhexdeeda macna اqowl uu ku sugan yahay duuna xurufi xuruftiisa ka sokay ey xurufilqowl qowlka xuruftiisa ka sokay walam taktarin aysan lana xidhiidhsan antu bikhaafidin xaraf wax hoos dhiga wa tata'akaru waxaa ka gadaal marta canhaa anta tafsiiriyadaa jumlatun ismiyatunaa ka gadaal marta ow ficliyatun jumlo ficliyaa ka gadaal marta falficliyatu ficliyadii ayadoo jumlo ficliyaha ka gadaal martay kal misaalilmutaqadimi waa misaalkii soo hormaroo kale an isnacil fulka isnacil fulka ka gadaal martay walismiyatu jumlo ismiyaana ayagoo ka gadaal martay naxwi qowlihi tacaala weeye wanuuduu waxaa loo loogu dhawaaqay an tilkum taas taas aljannatu jannadaa uuriftumuhaa dhaxalaa laydii siiyey wanuuduu fiiri waa jumla fiiha macna alqowl waa loo naadiye fiiri naadadu waa qowl dheer waa qowl weliba dheer laakiin xuruuftii qowlku kuma jirto anta ka dambaydaha shaki marka waa mufasira maxaa ka dambeeya waxaa ka dambeeya jumla ismiya tilka oo mubtadaa aljannato sifa iyo uuristuma ah oo khabar jumladeedu tahay wanudu waxaa loogu dhawaaqay can tilkum taas taas aljannatu jannadaa can tilkum waxaa la yidhi kii naas lama dhihi karo oo maxaa diidaya in la yidhaahdo waxaa la yidhi haddaad tiraa tiinaas waxaa laga dhedhansanaa til tilka til weeye ismkii mogta inaad idaafaydoo kaafta loo idaafay kaaftuna mudaafiley ma noqon karto waa xaraf biitifaaqi nuxaaq marka shiikeennu annaga wuxuu dhihi jiray an tilkum idinka taas ah, marka waa macno adag marka lagu dhawaaqayo laakiin marnaba waxaan la ogolayn tiinaas tiinaas haddii la yidhaha waa idaafayn idaafayna lama ogola ah, marka macnihii adkaayo dhamaan iskaga soo gaabsay amtilkum taasaan iska taas laftigeeduna waa qalabo hadde kumti ma macnayn ah, marka sidii mashiiqu yidhi oo aan ka leexday saxduba aheed waxaad tidhaa amtilkum idinkana taas dhe tan waa xarfu khidaab mudaafu ilayhnima ka ilaale khidaabkiina ha la helo amtilkum idinka taas dhe midaas taas aljannatu jannadaa uriftumuuhaa dhaxalaa laydin siiy cilmi waxa u qiimo badan naqli wixii ah cilmiga inta kale si kastood u toosi istiraa waxa weeyaan nuxur yeelama cilmi waa naqli ah, inkastoo haddee w hadduusan waxyi ahayn inaad indhaha xiratana aan la rabino inaad juhdi bixida ay tahay haddana un naqliya cilmi u asalsan falaysa minhaa falaysa minhaa ay min almufasirati anti mufasiradaha ka mid ma ahan naxwo qowlihi tacaalى waaakiru da'waahum ahlu jannaha dalabkooda kan ugu dambeeya an alxamdu lilahi rabi اlcaalamiina weeye sababtaysan uga mid ahayn maxay tahay liأna almutaqadima kan ka hormaray calayhaa anta hayru jumlati waa jumlo kayrkeed wa inamaa wax kale ma ahan hiya anta alxamdulilaahi ka horaydaa almukhafafatu waa midii laga soo fududeeyey min ahaqiilati ishkaala kugu inuu ka hor maro maa yadul calى اyaqiini oo yunaزlu manزilata ficil tusaya yaqiin oo calima ayqana waa inuu ka hor maro amase macnihii faa'iideynaya yaqiinta oo cilmi ama dani qaaliba haddii la yidhaahdo dee tan kama horeeyo wax cilmi tusayaana kama horeeyaan say ku noqonaydaa mukhafafa min ahaqiila jawaabtu waxay tahay waa sida haalibka arinkaas ah, waa sida haalibkaa ee inaan ficilba ka hormarinaa dhici kartaba ficilba inuusan ka horreyn xashadaynu kugu taala jawaabto iyo ishkaalka labaduba waa yahay walaa naxwu qawlika hadalkaagoo kalena ka mid ma ahan mufasiradii oo aad ku qowsho katabtu ilayhi ninkii waxaan u qoray bian ifcal samee sababta uga mid noqon weyday waa maxe mufasiradii maxay u noqon weyday lidukuuli اlkhaafidi xaraf wa hoos dhiga gelidda uu galay darteed calayhaa anta uu galay wainamaa wax kale ma ahan hiya anti anti wainamaa wax kale ma ahan hiya anti an weeye anti almasderiyatu masderka loo nisbeeyey marba hadday ba gasho bian ifcal aad tidhaahdo antu waa masderiyo wax kale maaha wainamaa wax kale maahan hiya antaasu an almasderiyatu weeye walaa naxwu dakartu waxaan sheegay casjadan an dahabanaan sheegay ey dahabanaan sheegay casjadantaa dahaba walaa naxwu ka maahan dakartu casjadanaan sheegay an dahabanaan sheegay ka maahan maxaa dhacay lianna almuta'akira canhaa kan ka gadaal maray mufradu waa mufrad laa jumlatun shardigii markaa afraad kaasuu ahaa oo marka matnigaan akrinaya iisoo bixi waayey waa in jumla ka dambaydo waa in jumla ka dambaydo waa in jumla ka dambaydo ilaa shardigii koobaad waxaan idhi waa in jumla ka horayda shardiga labaad waxaan idhi macno qowl waa inay leedahay xuruuftiisi aysan wadan shardiga saddexaad waxaan idhi khaafid waa inuusan la xiriirsan shardiga afraad marka waa kana waa in jumla ka dambaydo saasuu yidhi لأن المتaakرة kan ka gadaal maray canhaa canta mfrad wey laa jumlatu ma ahan fayajibu marka maxaa la samaynaa meeshiina tafsiiraa la rabaa dakartu asjadanaan sheegay ey dahabanaan sheegay aa la rabay waxaa la leeya ey ha lagu awila alal meeshaan meeshaanoo kale ey inay degtaan munaasaba an munaasib ma ah, tafsiirna waa la rabaa oo waxa dahab lagu fasira waa casjadkii laftigiisa isagaa dahaba wuxuu ku yidhi fayajibu waxaa waajiba an yu'ta in lala yimaado biey makaanahaa anta booskeeda casjadan ey dahaban waa in la yidhahdo ah cashadan ey dahaban waa in la yidhahdo by waa in lala yimaado makaanaha anta booskeeda walaa naxwo qultu low waxaan ku idhi an ifcal samee ka mid maahan antii tafsiiriyada ahayd maxaa waxaaba ka horeeya qowl xuruuftii qowlka ka horeyda walaa naxwo qultu lahu ninkii waxaan ku idhi an ifcal samee taasuna ka mid maahan tafsiiryada liأna اjumlata jumlada jumlada almutaqadimata ka hormartay calayhaa anta fiiha waxaa ku sugan xuruufulqowl qowl xuruftiisa ku sugan wa amaa qawlu bacdi اculamaa aayadda marka iska fiiriya wa amaa qawlu bacdi اlculamaa culummada gebolkood hadalka ay yidhaahdeen wa huwa bacdiga lagu sheegaa waa sulaym arraaziyu waa shiiqa la idhaha sulaym ibnu ayuub ibni sulaym arraasi abulfatxi alfaqiih ashaafici aladiib waa shiiqaas shiiqaas way bacdiga la sheegaa xaashiyada wayna kugu yaallaa afar boqol afartan iyo toddobadiiu dhintay wuxuu ku yidhi wa amaa qowlu bacdilculamaa culammada gobol ka mida qowlkiisa wa huwa bacdigu sulaym arreesi weeye fii qowlihi tacaala uu yidhi maa qultu lahum nabi ciise wuxuu yidhi maa qultu kuma dhihin lahum libani israa'iila reer banu israa'iil ilaa maa hadalkiiyan ku idhi rabbiyow amartani bihi adugu aadi soo amartay hadalkaas an icbudullaaha allaah caabudaan ku yidhi allahaasoo rabbi aniga khaaliqayga ah wa rabbakum idinka khaaliqiina ah inahaa ey anta anta addaakila ta gashay calaa ucbudullaaha mufasiratun uu ku qowlay hadalkaasuu ku qowlay sulaym araasi fafiihi qowlkaas fafiihi fii hada alqowli ishkaalun ah ku sugan liannahu qowlkaasu laa yakluu ka marnaa maaha ima an takuuna anti inay noqoto mufasiratan mid fasirayda liamartani ow liqultu ama qultu mid fasirayda labadaas waxayna ma noqon karto ilaa labada jumlo ka horeyda waa labadaasi qaala zamakshariy wuxuu yidhi wakilaahumaa labadaba laa weja lahu wax weja ma leh oo lagu bannay karo liannahu shaaniya in xumida haddii lagu xambaaro calaa annahaa anti mufasiratun inay fasirayda liamartani mufasiratun mid fasirayda inay tahay liamartani duuna qultu qultu ka sokay manaca waxaa diida minhu xamligaas manaca waxaa diida minhu xamligaas fasaadulmacna macnaa fasaadidiisa anaa talaa miyaadan arkayn annaw shaniye laa yasixu ansixi maa an yakuuna inuu noqdo icbudullah rabbii wa rabbakum maquulanku lagu hadlay lilaahi alla u ku hadlay tacala alla waa sireeya alle ma dhici karto inuu yidhaahdo icbudullah rabbii wa rabbakum xuruuftaas alle ma yidhaahdo waaya lam yastaqim toosna ma saas maquul ma noqon karo maquul lilaahi ma noqon karo wadaalika sababta ugu noqon waaye haabitu waa suganta lianna amartanii amartaniidu maquulu qultu qultuda maquulkeedii wey maquulu qowlkii oo qultu weeye wahuwa huwadaad kaadu celinay amartaniida wahuwa amartaniidana musnadun waa mid loo tiriyey ilaa damiirilaahi amarta tadaana so alla loo tirima ah, marka amarta waxaa loo tiriyey ta oo allah lagula khidaaba wa huwa amartani musnadun waxaa loo tiriyey ilaa damiirilaahi tacaala falow fusira haddii lagu fasiro bilcibaadati cibaadada cibaadada alwaaqicati ku dhacayda calaa allaha rabbi wa rabbakum ucbudullaaha cibaadada ah, ucbudullaaha ku dhacayda oo macnaha lagu fasirayo falow fasira haddii lagu fasiro bilcibaadati cibaadada cibaadada alwaaqicati ku dhacday calى allaha rabbi wa rabakum oo la yidhi ucbud اllaha rabbi wa rabakum lam yastaqim kalaamku toosnaama ah. haddii amartani tafsiir laga dhigo oo lagu fasiro waxa weeyaan mufasara laga dhiga amartani a mufasaro laga dhiga tafsiirkiina waxaa laga dhigaa cibaadada cibaadada waxayna ahayd moogtahay maa qultu kuma dhihin ilaa maa amartani wixii aad i amartay ah, ucbudullaah aan ku idhi ee wax kale kuma dhihin ucbudullaah rabbi wa rabbakum waxay noqonee adaa i amray oo i yidhi waxaad ku tiraa ucbudullaah rabbii wa rabbakum taasna alle ma dhihin nabi ciise wadalika arinkaasu haabitu waa sugnaaday lianna amartanii maquulun qultu qultu maquulkeedii weeye wahuwa amartanii musnadun waxaa loo tiri ilaa damiir illaahi tacaala falow fusira haddii lagu fasiro marka amartanida naaib faacilka amartani u celi falow fusira haddii la fasiro amartani oo lagu fasiro lagu caddeeyo bilcibaadati cibaadada cibaadada alwaaqicati ku dhacday cala allahi rabbi wa rabbakum lam yastaqim tafsiirkaasu toosnaama lianna allaha alla tacaala waa sarreeya laa yaquulu ma yidhaahdo ucbudullaha rabbi warabbakum ow xumila haddii lagu xambaaro calaa annahaa ey anti mufasiratun inay caddaynaydoo liqultu duuna amarta amarta ka sokay oo la yidhaha waxa ay fasira waa qultu fa xuruufulqowl qowlka xuruuftiisaa ta'baahu tafsiirka diide ey ta'ba tafsiira tafsiirka iyadaa diide lima shay dartiisa u diiday taqadama soo hormaray min anna sharda jumlada la fasira shardigeeda bifatxi siiniya la akriyey anlaa yakuuna wa inuusan ku sugnayn fiihi mufasarka xuruufulqowli qowl xuruuftiisa